bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alradd clى اljahmiya wالzanaadiqa liimaami ahli الsuna axmed bn xambal caleyh raxmat ullah waxaan soo gaadhnay shubhada kow iyo labaatanaad wuxuu yidhi imaamku wa ama qowluhu wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira wa qaala fi اlaayati اlأkhraa fabasaruka alyowma xadiid faqaaluu kayfa yakunu hada min alkalaami اlmuxkam fayaqulu inahu acmaa wayaquulu fabasaruka alyowma xadiid fashakuu fi lqur'aan wa amaa qowluhu odhahdiisa uu alla yidhi wanaxshuruhu waan soo kulminaynaa oo waannu keenaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada waa kii dikriga ilaahay ka jeesaday acmaa isagoo indhala' baan keenaynaa qaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi rabbigayow lima maxay baad xashartanii ii soo kulmisood ii keentay acma anigoo indhala waqad kuntu walxaal qad kuntu aan ahaan jiray adduunka intaan joogay basiiran mid wax arkaya wa qaala alla wuxuu yidhi fi laayati alukhraa aayadda kale dhexdeeda wuxuu ku yidhi fa basaruka araggaagu aadamow alyowma maanta oo aakhare la joogo xadiidun waa bir ama waa mid af lahoo wax walba ka dusaya waa ayb faqaaluu waxay yidhahdeen kayfa sidee buu yakuunu ku ahaanayaa haada kani min alkalaami hadalkii almuxkami ee la sugay see buu ku noqonaya fayaquulu wuxuu leeyahay waa wajhu lictiraadka ama wajhu fayaquulu wuxuu leeyahay inahu isagu acma waa indhala'yah oo waa aayadda hore wayaquulu haddana wuxuu leeyahay fabasaruka araggaagu alyowma maanta xadiidun waa yacni arag bir oo kale ah oo af badan oo shay walba ka dusayoo arkayana wuu u sugay aayadda kalena waxay leedahay isagoo indhala' baa keenayna marka say ku suuroobi kartaa waa fashaku way shakiyeen filqur'aani qur-aanka dhexdiisii bay ka shakiyeen macnaheedu wax weeyaan labada aayadood say isaga hor keeneen waxa weeyaan ayadda hore ruuxii ilaahay dikrigiisa ka jeesaday alla wuxuu leeyahay waan keenaynaa maalinta qiyaamada waa la soo shirin iyagoo indhala' baa la keenaya markaasa waxay leeyihiin rabbiyo waxbaabaan adduunka intaan joognay arkayn indhaan lahayne indhala-aanta maxaa naloogu keenay aayaddaa hore marka waxay sugaysaa iyagoo indhala in la keenayo aayadda dambena waxay leedahay sida ay wax u arkayaan adduunka umaysan arki jirinba fabasaruka alyowma xadiid yaani arag wax walba ka dusayo oo af badan oo bir oo kale ah bayba maalintaa leeyihi marka saasay isaga hor imaanayaan bay leeyihiin qur-aankiiba marka saa kaga shakiyeen nacam imaamku marka wuxuu isku waafajinayaa amaa qawluhu odhaahdiisa buu yidhi uu alla yidhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa waxaa laga wadaa acmaa can xujatihi yacni isaga oo xujadiisii ka indhala wuxuu ku doodi lahaa ee ku murmi lahaa ee xujaysan lahaa buu ka indhala'ya eh. wa qaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi rabbigayoo lima maxaybaad xashartani ii soo kulmisay ood ii soo shirisay ii keentay acmaa anigoo indhala cammaada can xujatii waay anigoo xujadaydii iyo waxaan ku doodi lahaaba ka indhalo oon garanaynin maxaad ii soo kulmisay waqad kuntu anigoo ahaa adduunka intaan jooray basiiran mid arkaya biha iyada xujadaydii mid yaqaano oo garanayaan ah adduunka intaan joogay mukhaasiman oo ku doodaya biha xujadana ku doodaya oo qabsanaya ayb fadalika kaasi qowluhu odhaahdiisa weye alla uu yidhi fa camiyat waxaa ka qarsoontay calayhim korkooda alanbaa'u xujooyinkiibaa ka qarsoomay yowmaidin maalinka yacni wax war ah oy ku jawaabaan iyo waxay xujaystaan ma hayaan war yaquulu wuxuu leeyahay oo ka wadaa ambaada alambaa wuxuu ka wadaa weeye alxujaj buu ka wadaa xujooyinkiibuu ka wadaa fahum iyagu markaa laa yatasa'aluuna isweydiin maayaan ayb imaamku qaabka uu isu waafajiyey wax weeyaan aayadda wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa oo tilmaamaysa maalinta qiyaamada inay la keeni doono iyagoon indhalaayn iyagoon indhalahayn oo indhala waxaa laga wadaa buuhi indhala-aantani ma aha indhihii wejiga ayay laayihiinoo waxba ma arkayaan ee waxaa laga wadaa waxay ka indhalaayihiin xujadii adduunka markay joogeen waxbay ku doodayeen ah, waxbay sheeganayeen shubahaad iyo falsafay akhrinayeen way murmayeen laakiin aakhare markay tagaan waxay xujaystaan heli maayaan ma aha xujay jiraanoo xujay leeyihiinoo waxay xujaystaanoo ku doodaan way haystaan laakiin way ka indhabeeleen maa way garan waayeen maha laakiin xujo oo dhanba ma leh waxay ku xujaystaan ma leh laakiin adduunka intay joogeen waxbay ku murmi jireen ah, waxbay sheegan jireen waxbay ku murmi jireen muxuu ahaay waxbay ku cudurdaaran jireen aakharaa la tegay soo wax la xujaysta ma jira marka marka xujadoodiibay ka indhalaa yihiin laakiin indhihii wax lagu arkay way leeyihin wayna arkayaan oo adduunka wixii ay diidi jireen oo dhanba hortooda la keenaya oo indhahooda ku arkayaan ama aayadan wanaxshuru yowma alqiyaamati acmaa waa indhala'aanta xujadoodii ay ka indhala' yihiin xujadii waxay ku doodaan iyo waxay xujaystaan bay waayayaan ayb ama qowluhu wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa isagoo indhala' baan keenaynaa ay can xujatihi way xujadiisiibuu ka indhala'ya wuxuu xujaysta ma wa qaala wuxuu yidhi rabbi lima xashartanii acmaa ay can xujatii weeyaduna anoo indhala maxaad ii keentay oo waxaan xujaysta aan haysanin waxaan ku doodo waqad kuntu basiiran biha anigoo ah mid garanaya oo xujadiisa haysta mukhaasiman oo ku doodaya biha xujada adduunka intaan joogay waxbaan ku murmi jiray oo isku difaaci jiray oo aan yacnii e, falsafadaydan iyo waxanaan rumaysnahay aan xujaysan jiray wixii maanta anoon lahayn maxaad ii keentay waa fadalika qowluhu aayaddanuu marka u keenay aakhare markay tagaan waxay xujaystaan iyo waxay ku jawaabaan iyo waxay ku murmaan midna inayna helaynin aayaddana markhaati u ah fa ka qarsoontay calayhim korkooda alambaa'u xujooyinkii yowmaidin maalinka wixii war ahaa ee ay sheegan lahaayeen ay xujaysan lahaayeen ay ku doodi lahaayeenoo dhan maalinka waa ka qarsoomaya bimacnaa ma jirayo waay manaa wax jira maaha ayb yaquulu wuxuu leeyaho ka wadaa waa yaquuluda inta badan aayadaha uu keenaya imaamku ka dambaysa yaquuluda wuxuu ka wadaa bimacnaa yani yaquulu wuxuu leeyahay bimacnaa wuxuu ka wadaa wey manaa ayb meesha yacni dhahaan oo kale ama ey oo kale alxujaj buu ka wadaa fahum iyagu laa yatasaa'aluuna isweydiin maayaan ayb laga soo guuriyaa mujaahid ibnu jabrin iyo abu saalix iyo sudi yaa laga soo guuriyaa in muxuu ahaayey amaadu ay wax laga indhabeelaya ay tahay xujada ee indhabeelkii indhaha ay sahayn wa amaa qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi fabasaruka alyowma xadiid ayib taas iyadu macno kale leedahay oo ayadaha inay aakharo indha leeyihiinoo wax arkayaan tilmaamayaa way farabadan yihiin yihin taa keliya maaha waxaa ka mida maalan asmic bihim waabsir yowma ya'tuunana maalinkay noo yimaadaan waa aakhare wax ka maqal yani wax ka maqli og ama wax ka arki og maba jiraba asmic bihim alla maqli ogaa wa wa absir bihim alla iyagu arkid ogaa way maanaa yacni si fiican bay wax u maqlayaan wax u arkayaan waay ayb waxaa la mid a ah aayadda rabbileehi walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun rabbiyow aragna wixii aad noo sheegi jirtay oo maqallay ee dib ha naloo celiyay marka aayadaha sugaya inay aakharo arkayaan wixii adduunka ay inkiri jireen way fara badan yihin ayb aayaddanaa marka ka mid a ah, fabasaruka araggaagu alyowma maanta xadiidun waa bir ama af buu leeyahy wax walba waa ka dusayaa aayaddaa tafsiirkeedu waxa weye marka wadaalika kaasi waxa weeye anna alkaafira gaalku idaa goortii kharaja uu ka soo baxo min qabrii qabrigiisa markuu ka soo baxo shakhasa waxaa taagmaya basaruhu araggiisaa taagmaya yacni shukhuuska waxa la yidhahda waa in ishu ay taagantooy dhaqaaqi weydo baalasheedan isqabanaya ee marna isu imaanaya marna kala tagaya in ay taagmaan baa shakhasa la yidhahda inay taagmaanoo isku soo laaban waayaan waxaa la yidhaahdaa shakhasa basaruhu waa sida meydkao kale meydku markuu dhinto soo indhuhu ma taagmaan oo ma kala furmaan iskuma soo noqon karaan soo maa shakhasa basaruhu saas way marka saasoo kale waa shakhasa waxaa taagmaya basaru araggiisaa taagmayo yacnii indhihii way fiiqmayaano iskumaba qabanayaba walaa yarifu basaruhu walaa yarifu ma dhaqaaqayo basaruhu araggiisu ma dhaqaaqayo meesha baalasha ishu ay kol ay dhaqaaqayaanoo kor aadayaan marna isqabanayaan yacnii wax weeyaan araggiisu ma dhaqaaqayo xataa yucaayina ilaa uu arko jamiica maa kaana wax kasta uu ahaan jiray yakdibu mid beeniya bihi isaga oo min mri اlbacثi isa soo saaridda arrinkeeda ah yacnii indhuhu way taagmayaan iskumana qabanayo ilaa wax kasta oo adduunka markuu joogay uu beenin jiray ilaa uu indhaha saaro oo arrimaha baciga marka laysoo saaro iyo waxyaalaha ka dambeeya naartii xisaabtii qiyaamadii ahwaasheedii siraadkii miisaankii wixii uu adduunka markuu joogay beenin jiroo dhan ilaa uu dhammaantood indhihiisu qabtaan indhaha isku celin maayo ayib walaa yarifu ma dhaqaaqayo basaruhu araggiisu ma dhaqaaqayo xataa yucaayina ilaa uu arko oo indhaha saaro jamiica maa kaana wax kastoo uu ahaan jiray yakdibu mid beeniya bihi isaga oo min amri lbacdi isa soo saaridda arrinkiisaa arrimaha markii lassoo saaro dhacaya fadalika kaasi qowluhu ilaahay odhahdiisa waa markaa indhuu taagmaanoo wixii oo dhan u wada arko fadalika kaasi qowluhu alla odhaahdiisa way uu yidhi laqad kunta waxaad ahaan jirtay fii khaflatin moogaan dhexdeed min haada kan xaggiisa moogid baad kaga sugnay waabaad moogeydba waxba kalamaadaan socday fa kashafnaa waannu faydnay canka xaggaaga waxaan kaa faydnay qitaa'aka daboolkaagii daboolkii indhaha kaa saarnay qalbiga kaa saarnaa baan kaa qaadnay ayb fa marka araggaagu alyowma maanta xadiidun waa birwa ama uu af leeyahayo maanta wax alla wixii uusan arki jirin ee diidi jiroo dhan maanta wuu ka dhex dusayaa wuu arkayaa wey macana saas weyaan yaquulu wuxuu ka wadaa khiaa'u alaakhirati aakhira daboolkeedii baannu kaa faydaynaa fa basaruka araggaagu marka yaxuddu yaxuddu wuxuu ganayaa oo fiiqayaa annadara fiirada xadda nadarahu baa la yidhahda markii aad yani indhaha ku fiiqdo markaad isha ku fiiqdood ka laabi weydo oo dhinacna ka marin weydo yaa waxaa la yidhaahdaa xadda basarahu ayb fa basaruka araggaagu wuxuu fiiqayaa oo ganayaa annadara fiirinta saas toos wey macnaa waa ganaya dhinac iyo dhinacna uma leexinayo laa yatrifu ma dhaqaajinayo isha iskumana laabayo xataa yucaayina ilaa uu arko jamiica maa kaana wax kastoo uu ahaan jiray yakdibu mid beeniye bihi isaga oo min amri lbacti ah wax kastoo uu beenin jiray ilaa uu arko in isha isku qaban maayo aakharo inuu wixii ka dabooli jirayna ee u diidanaa inuu arkana daboolkaana waa laga qaadaya lan adduunka markuu joogo dabool baa saaran daboolkaasi inuu waxa loo sheegayo iyo xaqaa'iqdan waxyigu ka warramayo waa la dhiman in la dhimo waa ogyahay laakiin qabriga maxaa ka jira waa loo sheegay yaa dabool baase ka saaran inuu rumeeyo aakharo waa layssoo saari dabool baa ka saaran waa laysla xisaabtami miisaan baa jira hawlihii oo dhan dabool baa ka saar wixii dabool ahee u diidahayay inuu arko ayaa la faydaya marka haddii daboolkii la qaado ma warbaayaala marka waa laysku bannaanaaday sidaas weyaan fa kani tafsiiru maa shakat waa wixii ay ka shakiday caddayntiisa fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu wixii ay ka shakiyeenee shakigii ay keeneen oy qur'aanka geliyeen caddayntiisu taa iyadaaba ayb <coughs> shubhada labaatan iyo labaad waxa weeyaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sideebuu qaala uu yidhi innanii anugu macakumaa la jirankiinaan ah muuse iyo nebi muuse iyo nebi haaruun calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam alla wuxuu ku yidhi innanii anugu macakumaa la jirankiinnaana wa qaala alla wuxuu yidhi fii aayatin ukhra aayad kale dhexdeeda wuxuu ku yidhi innaa anagu macakum la jirankiinna ah, xaalaannu nahay mustamicuuna waanu idin dhegaysanaynaa ama innaa annagu macakum la jirankiinnaanu nahay mustamicuuna baannu nahay kuwa maqlaya oo dhegaysanaya waxaa dhacay fa way shakiyeen filqur'aani qur'aankii bay ka shakiyeen min ajli daalika kaas dartii labadan aayadoodna qaabka isaga hor keenee waxa weeye waxay leeyihiin aayadda hore alle tabaaraka wa tacaala markuu naftiisa ka warramayay wuxuu kaga warramay mufrad innanii aniga aniga ayaa macakumaa la jirankiinna marka wuxuu isticmaalay damiir oo mufrad ah yaa magacuyaalka loo isticmaalo hal ruux yuu isticmaalay inanii hal shay loo isticmaalo aayadda xigtana isla isagii baa iska hadlaya haddana wuxuu isticmaalay jamac buu isticmaalay oo wuxuu yidhi innaa annagu macakum la jirankiinnaanuna marka annagu iyo aniga aniga waa mufrad annaguna waa jamac waxa labadaba hadlayana waa alle marka say ku dhici kartaa inuu yaani marna uu noqdo hal shay oo mufrad ah marna uu qaab sidii dad wax badan oo kaleeto uu u hadlo iska dhigo say ku suuroobi kartaa waa uu iska hor imaanaya saas ayib imaamku wuxuu yidhi amaa qowluhu odhaahdiisa uu alla yidhi innaa macakum innaa anagu macakum oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu naftiisa ka cabiro damiirka jamca oo kaleeto inuu naftiisa kaga cabiro taa iyadaa fa haadaa kani fii majaazi luqati luqada wax ku bannaan waayo luqadii carabiga ahaydee qur-aanku ku soo degay waa mid ku bannaan oo yaquulu wuxuu dhahaa alrajulu ninku lirajuli nin kale markuu la hadlayo wuxuu ku leeyahay innaa anagu sanujri alayka korkaaga waxaan ku socodsiinaynaa risqan risqi baan ku socodsiinaynaa ah, waannu ku biilaynaa wa waan ku masruufaynaa innaa annagu sanafcalu waannu samaynaynaa bika adiga kadaa sidaasaannu kugu samaynaynaa ah, waxaas iyo waxaasaannu kugu samaynaynaa saasaannu ku yeelaynaa ah, oo adugu imisaata waa uun adiga keliga bimacnaa wuxuu ka wadaa luqadda carabiga ee qur-aanku ku soo degay mufradka ruux isagoo keligii ah yuu haddana wuxuu isticmaali karaa alfaadda ama damaa'irta loogu talagalay jamca jamc wax badan buu iska dhigi karaa oo wuxuu dhigi karaa maalan isagoo isaga keligii falka qabanaya buu wuxuu naftiisa ka cabari karaa sidii wax badan oo kale oo wuxuu dhihi karaa maalan isagoo nin kale la hadlaya waanu ku masruufaynaa biil ah, iyo risiqaannu kuu wadaynaa ma cid kalea kula wadaagto oo kula bixinaysa maya adiga un waay laakiin adigiiba waxaad iska dhigaysaa iska cabiraysaa sidii wax badan oo kale mar waxaad leedahay waxaas waxaasaanu kugu samaynayna ah, waad arki doontaa waad arki doontaa waxaanu kugu samaynay waxaanu kuu samayna adiga iyo keligii waay marka sidaas weeyaan luqada luqadda carabiga keliya mee luqadahoo dhan baale waxaa lagu leeyahay maalan waryaa sidan yeelay annagaad leedahay waryaa sidan sameeyey annagaa samayn annagaa yeelay annagaa samaynayn waa keligaa ogow soo sidaas daraaddeed luqadaha oo dhan baa waxay leeyihiin mufradka keligii ah marna wuxuu isticmaali karaa alfaadda jamca loogu talagalay marna alfaadda mufradka loogu talagalay buu isticmaali karaa luqadahoo dhanna waa leeyihiin arrintaa iyada saas daraaddeed wuxuu uhi fahaada kani fii majaazi luqa luuqada waxyaalaha ku bannaan bay ka mid tahay allah tabaaraka wa marka innaa macakum markuu yidhi innaa macakum ma tirsana oo tira ma ahe allah waa mid laakiin inuu damiiru jamci naftiisa ka cabiro oo isticmaalo bimacnaa waxaa la yidhaahdaa waa taciimu nafsi baa la yidhahda waa taciimu nafsi markuu isweynaynayo allena waa weyn yahayoo weynida isagaaba leh laakiin markuu isweynaynayo mufradku ayuu wuxuu isticmaalaa siiqada jamca isticmaalaa saas way markuu mufradnimadiisiina waa isticmaali karaayo alfaadda mufradkana waa isticmaali karaa ayb wa ama qowluhu inanii macakuma asmacu wa araa marka uu ka dhigayo mufradka inanii anugu macakumaa la jirankiinaanahay asmacu waa maqlayaa wa araa waana arkayaa fa huwa isagu jaa'isun mid bannaan weeye fi luqati luqaddu ku bannaanye yaquulu wuxuu leeyahay alrajulu ninka alwaaxidi ee midka ah lirajuli nin kale wuxuu ku leeyahay sa waan socodsiin calayka korkaaga risqan risqi baan kugu socodsiin waa masruufka waan kuu wadi biilkana waan kuu wadi aw amase saafcalu waan samayni bika adiga khayran wanaag baan kuu samayn wanaag baan kuu samayn waxaasaan ku siin waan ku biili masruufka waan kuu wadi saas iyo saas baan ku yeeli soo maari taana wuu dhihi karaa luqadda waa ku bannaanta tan horena waa ku bannaanta sidaas weeyaan ayib oo marka uu jamca uu noqdo bimacnaa waa litacdiim marka maadaama luqadihii o dhan ay ku bannaan tahay sidaasaa qur-aanka ay ugu imaanaysaa marna jamac marna mufrad ah, maala jacalnaa waa yeellay oo kale waan yeelay waan irsaaqnay waan samaynay ah, marka tiro badan lagama wadee waa allah oo isweynaynaya tabaaraka wa tacaala oo weynadiisa sheeganaya way macnaa ayb meesha uu imaamku leeyahay majaaulua majaazu luga ma waxaa laga wadaa majaaskii isilaaxiga ahaa oo ah isticmaalu lafdi fii ma wudica lahu lafdiga oo loo isticmaalo wixii loo dejiyey asal ahaan luqadda xaqiiqada waa majaaskana waxaa la yidhahdaa isticmaalu lafdi fii hayri ma wudica lahu carabtu lafdigan macnihii ay u dejisay macno aan ahayn in loo isticmaalaa majaaska la yidhaahda xaqiiqaa ka soo horjeedo xaqiiqadana waxaa la yidhahdaa isticmaalu lafdi fii ma lahu wixii loo dejiyey marka ma majaaskii iyo xaqiiqadii cilmiga balaaqada lagaga hadli jiray buu imaamku halkan ka wadaayoo ma wuxuu leeyahay bimacnaa qur'aanka waxaa ku jira majaaz baa ku jira oo sida luqadda carabigii majaaziya xaqiiqo u leedahay baa qur-aankuna xaqiiqo u leeyahay miya yani majaasku waxa weeyaan maalan waa in aad tidhaahdo maalan eh, inaad hebel waa nin oo bini aadan ah. hebel waa libaax hebel waa libaax waa asad kelimada asad marka waa libaax looma oo carabtu asalaan looma dejinnin bay leeyihiin in loo isticmaalo bini aadan laakiin waxaa loo dejiyey in loo isticmaalo xayawaanka muftariskaee duurka ku jira ee libaaxa la yidhaaha lafdigii marka xayawaankaa loogu talagalay baad intaad ka soo qaadday baa waxaad u isticmaashay bini aadanoo waxaad tidhi faarax waa libaax adigoo ujeeddadaadu ay tahay bimacnaa waa geesi soo ma marka majaaskii noocaa ahaa miyaa laga wadaa lafdigan oo imaamu axmed wuxuu qabay miyaa qur-aanka inuu majaas ku jiro mise kelimadu macno kaley leedahay sida ay tilmaamayaan a'immada alimaam eh, ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnuulqayim waxay leeyihiin imaamu axmed iyo wakhtigiisii lama aqoonin waxa la yidhaahdo majaaska iyo xaqiiqada wax dib ka yimid bay ahayde xilligaa isaga a ah ma jirin wax la yidhaahdo kani majaaz weeye kana xaqiiqa waa oo majaaska waa wax la anfin karo xaqiiqadana lama anfin karayo sidaas daraaddeed xilligaa isticmaalka isdilaaxiga ahee majaaz iyo xaqiiqa xilligaa maba jirinba imaamku marka kama wado majaaska isdilaaxiga ah ee wuxuu ka wadaa almajaazu hunaa maa yajuusu fi luqati waay yacnii luqaday ku bannaan tahay ka wadaa saas daraaddeed aayadda labaad markuu ka hadlaya muxuu yidhi ta hore hadduu yidhi fa haada fii majaazi luqati aayadda ka dambayse muxuu yidhi fa huwa jaa'izun fi luqati sooma dhih marka wuxuu ka wadaa uun luqadii carabiga bay ku bannaan tahay amaa majaasku waa dembeeyey doodiisa iyo ka hadalkiisa iyo luqadda carabiga ma ku jiraa qur-aanka majaaz ma ku jiraa mise kuma jiro waa dood dib ka timid buu leey walow muxuu ahaayey a'immada qaarkood ay ka qaateen hadalka imaam axmed oo ah, raggii asxaabtiisa asxaabta madhabkiisa ka mid ah qaar ka mida baa halkaa ka qaatay imaam axmed inuu qabay qur-aanka inuu majaaz ku jiro adigoo masale murankeedu aad shaa'ic u yahay oo qaar waxay leeyihiin culimmada ka mid ah qur-aanka kariimkaana majaaz kuma jiro luqadda carabigana majaaz kuma jiro majaaska isilaaxiga qaarna waxay leeyihiin luqadda carabiga majaaz waa ku jira laakiin qur wax majaaza ma leh masaladaa dood adag waxaa ka galay ibnulqayim caleyh raxmatullah kitaabkiisa sawaaciq ulmursala baxi aad u dheer buu ka sameeyey nihaayadiisana uu ku gebagabeeyey qur-aanka wax la ma jiro saas way macana waxaa u nusreeyey ugu horreeyey ibnu taymiya waxaa isaguna risaalo ka qoray isaguna masaladaa fogeeyey sheekh maxamed amiin shinqiiti caleyh raxmatullah marka waa masalo dood badan leh oo xilliganaga khaasatan jaamacadda aan dhiganayna masaaisha muhaarka eh dooda badane ka jirtay ka mid ah manaa marka halkan imaamu axmed laakiin hadalkiisu daahirka waxa weeyaan majaaska isilaaxiga ma ahee waa majaaska ah bimacnaa maa yajuusu fi luqa luqaday ku bannaan tahay waa isticmaal ahaan oo in la yidhaahdo inanii iyo innaa iyo naxnu iyo waa wax luqadda carabiga ku bannaan saasuu ka wada imaamku wuxuu yidhi markaa kadib intaa wuxuu kaga soo gudbay mar kaluu aayadaha dib ugu noqon doona laakiin zanaadiqadii aayadaha qur-aanka iska hor keenay iyo sidiisan qur-aanku isaga hor imaanaynin iyo aayadahana iska hor keeneen mid walba macnaheedu meesha uu leeyahay ee saxda ayuu kaga soo hadlay waana tusaaleyaal fiican wey oo qur-aanka intiisa kale looga qiyaas qaadan karayo kadib wuxuu gudagalay soo kitaabku ma ahayn alraddu cala aljahmiyati waazanaadiqa zanaadiqadii buu halkan kaga soo hadlay wuuna ku laaban doonaa halkan wuxuu ka gudagalay qoladii kale ee ahaa ee kitaabka uu alifay ahayd jahmiyada somaynaan soo tilmaamay jahmiyadiibaa halkan ka gudagalay marka wuxuu yidhi imaamku marka wakadalika sidaasoo kale ayaa aljahmu jahmi iyo wa shiicatuhu atbaacdiisa isaga raacsanay dacawu nnaasa dadka waxay ugu yeedheen ila almutashaabihi qur'aanka midka isshabbaha midka isshabbaho min alqur'aani qur-aanka ka mida iyo walxadiidi xadiidka ka mida fadalluu markaasay lumeen wa adalluu dadkiina waa lumiyeen wa adalluu way lumiyeen bikalaamihim hadalkooda waxay ku lumiyeen basharan khalqin kaiiran oo fara badan aadamo aad u fara badanna waa luunsadeen bimacnaa sidaa zanaadiqadu ay qur-aanka mutashaabihiisa qur-aanka macnihiisu qaar ka mida ka qarsoomay ooy fahmi waayeen siday isaga hor keeneen zanaadiqadu kadibna qur-aankiiba uga shakiyeen sidaasoo kalea jahmi bnu safwaan ninka la yidhaahda iyo atbaacdiisa raacsanaa ee madhabkiisa ku raacay ayaguna dadka waxay ugu yeedheen qur-aanka iyo xadiidka mutashaabihiisa mutashaabiha waanagii soo sharaxnay macnaha laga wado sidaasay iyaguna ku lumeen aadamo fara badanna ay ku lumiyeen ooy dariiqa kaga leexiyeen jahm ibnu safwaan araasibi abu muxris waan soo sheegnay waa ninka bidaca faraha badan iyo afkaar iyo falsafo fara badan buu islaamka soo dhexgeliyey ugana tegey waa ninka loo tiiriyo madhabkan jahmiga ra's اljahmiy ayb alimaam dahabi caley raxmat ullah wuxuu leeyahay wax xadiid ah nebiga kama warinin buuri sal lla lay wax xadiid ah iyo cilmi uu wariyey ma jiru laakinahu zaraca sharan cadiiman buuri shar aad beeray buuri balaayo oo dhan iyo falsafo iyo caqiide khariban ayuu intuu beeray buu ummadda uga tegay ah, ayb alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah sida uu ka warinaya cabdilcasiis ibn abi salama almaajishuun wuxuu leeyahay jahbnu safwaan kalaamkiisu waa sifatun bilaa macna binaa'un bilaa asaas markaasuu wuxuu ka keenay inuu yidhi yacni lam yucad qatu min ahli اlcilmi weligii culimada laguma tirinin buuhi weligii culimada laguma tirinin bal aqoon diineed ma lahayn waxaa la weydiiyey buuhi maalin maalmaha ka mida nin xaaskiisa furay intuusan u galmoonin wuu mehersaday intuusan la aqalgelinna wuu furay jahmiyow gabadhaasi ciddo ma tirsanaysaa mise tirsan maysaa layidhi way ciddo tirsan buu yidhi ya way ciddo tirsan naagaan loo galmoonin baa ciddo tirsan ha ciddo tirsatuu yidhi jaahilnimada yacni meeshuu ka joogiyey aqoontarrada qur-aanka iyo sunnada xataa axkaamta basiidka ah, ee ardayga mubtadi'a uu garanayo muusan aqoonin ah. ila inaysan ciddo tirsanaynin soo qur-aankuma nas kuma ah sele u baahan maba haba waaba naska qur-aankaba marka aqoontarradiisu heerkaasay gaadhsiisnayd baa la yidhaahdayo jaahil buu ahaa ayib ag waxaa lagu sheegaa inuu ahaa nin aftahan ah aqoon ma lahayn culimana lama fadhiisaninoo cilmi kama qaadanin laakiin aftahan buu ahaan jiray markaasuu e, doodyahanoo murmo oo qajijac badan oo nin alle ninkuu is yidhaahdo waxbuu yaro garanayaaba muran buu la geli jiray dadka diimaha kala haystiiyo falaasifadana wuu la doodi jiray adoon aqoon lahayn haddaad muran iyo qajajac iyo un aad gasho marka dambe balaayoun baad la soo bixi marka nin noocaasuu ahaan jiray ninka la yidhaahdo muxuu ahay jahmnu safwaan madhabkanna wuxuu ka qaatay jacd ibnu dirham inta badan afkaartan wuxuu ka qaatay jacd ibnu dirham waa naga soo sheegnay isaguna mid kale oo khariban buu ahay ayib nimankan hadda doodooda uu keeni doono uu la galay jahmnu safwaan ee sumaniyada la yidhahdo asumaniya yacni waxa weeyaan siyaabo kala gedisan bay kutubta u soo guurinayaan dooda dhex martay laakiin insha allahu tacala meesheedaan ugu tegi doonnaa alimaam ibn abi xaatim iyo cabdullaahi ibnu axmed kitaabkooda waxay ku wariyeen shujaac ibn abi nasr in la yidhahdo abu nucaym ilbalkhi waxay ka warinayaan oo jahmi raggii soo gaadhay ka mid ahaa yaa waxay ka warinayaan inay yidhaahdeen inuu yidhi jahmi wuxuu lahaan jiray ninay saaxiib ahaayeen saaxiibkaasi nin karaameeya oo maamuusa oo dadka intooda kale ka jeceloo ka hormariyuu ahaan jiray ninkii saa u jeclaa jahmi ayaa maalintii dambe waxaa la arkay isagoo wax ka sheegaya oo saaran waa lagu qayliyey marka waa la weeraray hor ninkan waaba ninkii aad dadka ugu jeclaydood dadka ka hormarsan jirtay maxaa jiro oo aad aad haddana uga boodday haddana waxbaad ka sheegaysaa waaka maanta aad haysateen sidee wax kaa yahay baa layihi markaasuu wuxuu yidhi waan ikraami jiray buuri waan sharfi jiray buuri wanaag baa naga dhexeeyey buuri laakiin wuxuu la yimid maa laa yuxtamal wuxuu la yimid waxaan la qaadan karin waxaan sinaba loo aqbali karin buu ninkii la yimid oo muxuu yahay wuxuu yidhi baynamaa huwa yaqra'u taaha waalmusxafu fii xijrihi suuratu taaha buu ahrinaya buuhi maalin maalmaha ka mid ah. misxafkuna iyo kitaabka qur-aankuna dhabtuu u saarnaa falamaa ataa calaa hadihi alaaya aayaddanu marka ku yimid buuhi siduu suuradda u ahrinay alraxmaanu cala alcarshi istawaa aayaddaasuu kusoo gaadhay markaasaa low wajadtu sabiila ilaa an axukaha min almusxafi la facaltuhu ilaahay baan ku dhaartay haddaan awoodi karo inaan kitaabka quraanka ka xoqo oon ka tirtiro aayaddan waan ka tirtiri lahaa buuri ka xoqi lahaa buuri muxuu ka dagaalamayaa marka alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay carshigiisuu ka saramaray yuu wuxuu leeya wax la qaadan kara maaha haddaan awood leeyahay maantoon kari karana qur waaban ka xoqi aayadda waan ka tirtiri lahaa buui ayado dhan meeshaan ka saari lahaa waa kow maalin kale haddana wuxuu yidhi arrintaa waa laga qaado waa laga maqlay buui maalin kale isagoo haddana aayad kale akhrinaya wuxuu yidhi ma atrafa muxamadan xiila qaalahaa buui ya alla muxamed caqli badnaa buui caqli badnaynaa buui tan markuu jeebkiisa ka oo ku hadlay wle ma caqli yareen buui ninkaas waa caqli badnaa yacni wuxuu ka dhigay aayaddan iyo qur'aankan inuu maxamed la yimid oo isagu jeebkiisa kala yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin kale haddana wuxuu akhrinayay buuhi taasimiim suurat lqasas ayuu akhrinayay buuhi misxafkuna wuxuu u saarnaa buui dhabtiisa wuxuu soo gaadhay qisada nabiyullaahi muusa qisada dheer ee suuradda ku timid buu soo gaadhay markaasuu markuu qisadii marayo yuu intuu misxafkii iyo gacmihiisa ku tuurayoo saa u saydhay ayaa wuxuu yidhi ayu shayin haada dakarahu haahunaa falam yutima dikrahu waa ruuxan muxuu yahay buui meeshanuu qisadii ku sheegay buui mana dhammaystirin haddana meel kalu wax yar ku sheega oo ka mid haddana meel kalu wax yar ku sheeg qisada muusraaciya buui misxafkiiba intuu tuuray buu cagtiyo gacantaba ku tuuray war ninkii aan saaxiibka ahay inaan is-ikraami jirnay een isku fiicnay waxaasaa ka yimid buui marka wax sheegiddaaan wax ka sheegahayeed aragteena ninkii aan haysto haddee ninkii waxana igaga soo baxay buui soomaali qisadaasi waxaa keenaya alimaam ibn xaatim iyo cabdullahi bn axmed baa labadooda kitaabay sunnadaa ku keenay ninka ka warinaye shujaac ibn abi nasr la yidhaahdana waa raggii jahmi soo gaadhay buu ka mid ahaa nin saaxiibkiiyu marka warinaya marka ninka noocaasa waa waa nin qur'aankiiba wax kan badanoo ka mida inkirsan buu ahaa jahm bnu safwaan waa ninka afkaar fara badan oo jahmiyada ka timid oo muctasilada soo martay oo ashaaciradu wax ka haysato oo maaturiidiyadu wax ka haysato ninka keena wey ninkaas afkaar fara badanoo firaqan qaar ka mid ay diin moodayaan ninkaasay ka soo jeedaan asaguna waa arki doonnaayo meelo baasbuu wax ka keenay jacdigaasi marka jahmigaasi ninkaa wa ninkaa way ninkuu sheekhu tilmaamayo oo uu leeyahay wakadalika sidaasoo kale aljahmu jahmi iyo washiicatu dadka isaga raacsani dacwu nnaasa dadkii waxay ugu yeedheen ila almutashaabihi midka isu ega isshabax oo min alqur'aani qur'aanka ka midaiyo ah walxadiii xadiidka midka macnihiisu ka qarsoon yahay ama uusan macnihiisu caddaynoo muxkamka ahayn ama ayagaba uu ka qarsoon yahay iyo dadka ugu yeedheen muxkamkiina dadka waa ka leexiyeen fadalluu way lumeen wa adalluu waxay lumiyeen bikalaamihim hadalkooda sababtii waxay ku lumiyeen basharan bini aadan kaiiran oo fara badan bay lumiyeen firaqda badankood ayagay ka qaateen afkaarta ah, firaqdaasina khalaa'iq aad u fara badan baa raacsan ilaa maanta afkaartiisii wax dhimatay ma ahee ilaa waqti dheer bay soo jirta weyna jirtaa ilaa hadda sidaas weya ayb wuxuu yidhi fa kaana mima jahmi waa ka warkiisa marka fa kaana waxa ahaa mima balaqanaa waxa naga soo gaadhay min mri اljahmi jahmi arrinkiisa waxa naga soo gaadhay waxaa ka mid a caduwillaahi ilaahay cadowgiisa ahaa jahmigii caduwillaahi ilaahay cadowgiisa ahaa ile diintii buu fasaadiyey soo maa ummadda iyo diinteedii buu fasaadiyey cadow ilaahay buu ah. sidaas way macnaa waxyaalaha naga soo gaadhay waxaa ka mid ahaa annahu isagu kaana inuu ahaa min ahli khuraasaana reer khuraasaan buu ahaan jiray min ahli tirmid magaalada tirmid la yidhahda dadkeeduna ka mid ahaa tirmid waa magaalada uu ka soo jeedo alimaam abu ciisa tirmidi saaxibu sunan ah, khuraasaan bayna ka tirsantah wa kaana wuxuu ahaa saaxiba khusuumaatin muranyaal iyo doodo midu saaxiiba wa kalaamin iyo hadal nin hadal badan oo muran badan oo qajajac badan oo dood badan buu ahaan jira markaan soo sheegno adoo jaahila oo aqoontu kugu yartay haddana murankaagu hadduu bato ood falsafo iyo umbalaayo gashaay ma badbaadaysa waa taa mid ay ay ka digeen aaday culimmadu sunnadu uga digeen macnaha waxaa badnaanaya marka inaad maalinba meel taagnaato oo maalinba fikrad qaadato ood ka guurtood mid kale aaddo oo haddana ka guurtood meel kale aado meel laba ku sugnaan maysa aqoonyari iyo hadday isugu kaa darmato iyo muran iyo qajjacbadni waa tan uu leeyahy cumar bn cabdilcasiis raximah اllahu tacala waradiya uu leeyahay man jacala diinahu gharadan lilkhusuumaat akara tanaqul ruuxii diintiisa uga dhiga hadaf dood iyo muran iyo qijajac uga dhigaay wuxuu badiyaa gadgadoonka ah, inuu kolba meel ka tago fikrad qaato ka guuro tu kale u guuro taasaa ku badato ma sugnaada way macna sidaas wya ayb wuxuu yidhi imaamku wa kaana akaru kalaamihi jahmi hadalkiisa intiisa badani wuxuu ahaan jiray filaahi ilaahay buu dhexdiisu ahaan jiray fii shani ilah bimacna tabaaraka wa tacaala allah unbuu ka hadli jiray ilaahay iyo sifadiisi iyo daatadiisi iyo war meel kaleod ka hadashay miyaad weyd ya meelo kale iyo culuum kale iyo waxyaalo kale kama hadli jirin inta badan allah iyo arrimihiisuu ka hadli jira qur ka hadli ilaahay buu ka hadli sifaadkiisuu ka hadli asmaadiisa waxanbuu ka hadli ilahay ahbaartuu sheegay fa wuxuu la kulmay naasan dad buu la kulmay oo min almushrikiina gaalada ka yuqaalu la yidhahdo lahum iyagoo lagu magacaabo asumaniya la yidhahdo asumaniya assumaniya niman noocaasoo gaalooo mushrikiina buu la kulmay ya shimbir duulduul badan waxay soomaalidu dhihi jireen shimbir duulduul badan mar bay aflibax ku dhacdaa siduu u qaji jeclaa u murmahayoo cilmi inuu qaasho culimmada la fadhiisto majaalista fadhiisto lagu kari waayo cid ula murmahay buu maalintii dambe nimankan afka uga galay sumaniyadu waxa weeyaan niman falaasifo hindia ah bay ahaayeen sumaniya falaasifo faylasuufiyiin hindia ah waa madhabkooduna wuxuu ahaa kaanuu yajxaduuna min alculuumi maa siwa alxisiyaat cilmi wax la shanta dareeme wixii lagu taabto ama lagu dareemo mooyaane wax kale way inkiri jireen dareemayaasha shanta wixii ay sugaan oy iyagu dareemaan cilmi intaa unbaa jiray dhihi jireen wixii shanta xaasee dareemayaasha la yidhaahdo lagu dareemi waayo waxay qabeen inuusan cilmi ahayn niman noocaas waa kuwaad la yidhaahdo yaani itusoo itaabsii soo ma adeer itusoo itaabsiiye waxaad u sheegto itusoo itaabsiin buu kuusoo istaagaya waa fikirkan hadda nimankan abiiciyiinta la yidhaahda ee mxuu ahay markisiyiinta shiiciyada fikirkeedii waa ee mxuu ahay laa ilaaha waalxayaatu maadda la yimi wax ilaah la yidhaahdana ma jiro noloshuna waa wii waa maaddo wax la taaban kara waa wixii aan la taaban karin xaqiiqa jirta maaha marka fikraddaasay qabeen sumaniyaa la yidhaahdaayoo asalkoodu hindi w ira hindia bay ahaayeen nimankaasu marka ayuu la kulmay ayib mushrikiin ahayoo gaala ah badan bay qabeenoo culimmadu ay ka hadlaan sumaniyadu waa ira gooni looga hadlo kutubta irada lagaga hadlo fa carafuu waxay garteen nimankani oy barteen aljahma bay barteen fa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen jahmi nukallimuka niyo waa kula hadlaynaa waynu wada hadli waynu doodaynaa fain daharat hadday ka adkaato xujatunaa xujadanadu calayka korkaaga hadday kaa sayid calayso kaa adkaato oo kaa qaalib noqoto dakhalta waxaad gelaysaa fii diininaa diintannada soo geli wain daharat haddii ay ka qaalib noqoto xujatuka xujadaadu calaynaa korkanaga hadday naga qaalib noqoto naga adkaatana dakhalnaa waxaanu gelaynaa fii diinika diintaadaanu soo waanan doodaynaa haddii aannu xujada kaaga adkaano diintannada soo gal haddaad nagaga adkaatadana taada aad wadataannu kula gelaynaa halkaasaa laisla gaadhay afeeftaa iyo hordhacaasay u samaysteen waa yahay buuri haddaad xujaygaga adkaataan diintiinnaan geliyo waan gaaloobi haddaan idinka adkaadana tayda soo gal waa nin isku kalsoono hadda murankaa iyo qajacdaasuu mooday inuu meel ku gaadhi fa kaana wuxuu ahaa mima kallamuu waxay kula hadleen bihi isaga aljahma jahmi waxay kula hadleen waxaa ka mid ahaa oy kula doodeen an qaaluu inay yidhaahdeen lahu isaga alasta miyaadan ahayn jahmiyow tascumu mid sheeganaya anna laka inuu kuu sugnaaday ilaahan ilaah inuu kuu sugnaaday soo ma tihid ninka sheeganaya inaad ilaah leedahay aad caabuddo midaad caabuddo inaad leedahay soo ninka sheeganaya ma tihid oo rumaysan qaala aljahmu jahmi wuxuu yidhi nacamhaa ilaahaan caabudaan leh faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen fahal ra'ayta ma aragtay ilaaha ka midkan aad caabudayso ishaadu ma qabatay qaala wuxuu idhi laa maya weligay ma arkin buui ishaydu ma qabanin faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen hal samicta ma maqashay kalaamahu hadalkiisa ishu soo dareemihii koobaad maaha dareemaha isha maadan ku dareeminoo ma aadan arkin sax kula garanay ayib dareemaha labaadoo dhegtaadu weligaa ma maqasha qaala wuxuu uhi laa maya weligay hadalkiisa iyo codkiisa midna ma maqlay qaalu waxay ku yidhaahdeen fa shamamta ma ursatay lahu isaga raa'ixatan wax ur ah waa dareemihii saddexaad moogta ah, sankaaga weliga raa'ixadiisa ma uriyey ya caraftiisa weligaa sankaagu ma dareemo ayib qaale wuxuu maya weligayna yani waxa weeyaan eh, mxuu ahaayey eh, eh, mxuu ah raa'ixadiisa weligay ma urin qaaluu waxay idhi ma heshay lahu isaga xisan wax dareemid ah xisiga waxaa la yidhaahdaa maa yuxasu wayudraku biاlxawaasi اlhamsa la yidhahda alxisu maa yudrak bilxawaasi alkhams way ka guda weynta shanta dareemayaal weligaa ma ku dareentay bay dheheen qaala wuxuu uhi laa maya qaaluu waxay yidhaahdeen fawajadta ma heshay lahu isaga majasan taabasho almajas waxaa la yidhaahdaa waa wixii gacantaada aad ku taabato gacantaadu weli ma taabatay qaala wuxuu uhi laa famaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey marka annahu isagu ilaahun inuu mid la caabuday inuu jiro oo la caabudo seed ku keentay maadan taabannin maadan urinin ma aadan arkin ma aadan maqlin ma aadan dareemin intaa midna ma haysan see jiritaankiisa iyo inaad caabudo seed ku keentaydheen marka qaala wuxuu yidhi fataxayara wuu wareeray aljahmu jahmi markaa waa wareeray waa qasmay falam yadri mu uusan garanin man yacbudu cidda uu caabudayo mu uusan garannin arbaciina yowman afartan beri ilaahay jiritaankiisii buu ka shakiyey cibaadadii buu ka shakiyey afartan beri buu salaaddii ka tegey waa wareeray diintiisii buu ka shakiyey nimankii baa wareeriyey soomaali aflibaax buu ku dhacay sooma diin la'aantan iyo murankan iska qajajacdan ebertaa ah. meel ku geyn maysa marka ah, mid ka muran badan oo shubahaadka shaydaanku ku riday kuwaaga ay ka khatarsan yihiin baa ku imaan ku imaanoo kadibna ku duufsanaya waa kaa ninkii diin la'aan baa laga dhigay marka afartan beri buu diin la'aanaa ilaahayna ka shakisnaa salaadihii iyo cibaadihiina isaga tegay waa fikiraya marka afartankaa beri muxuu ku maqan yahay afartankaa waa fikiraya wuxuu ku maqan yahay war waa lagu wareeriye su-aalihii iyaga ahaa jawaab u raadinaya intuu iska tegey waan toobad keenaya waan khaldamay ma dhihine laakiin su'aalihii buu jawaabtu kaga jawaabi lahaa buu intaa baadigoobaya maskaxduu rogrogaya ayib uma markaa kadib innahu isagu istadraka wuu ka daba tegey xujatan xujo ayuu kaga daba tegey oo min jinsi xujati zanaadiqa diinlaawayaasha xujadoodii oo kale ah oo min annasaara nasaarada ah nasaarada zanaadiqadooda kuwoodaan diinta lahayn multaxidiinta xujadii ay xujaysan jireen mid xujadaasoo kale ah oo xujadoodu yahay ayuu marka soo helay oo qoladii ugu jawaabay uma kadibna istadr istiraagga waxaa la yidhahdaa shay kaa tegey markaad ka daba tagto istiraag la yidhahda istadraka wuxuu kaga daba tegay nimankii iyaga ahaa xujatan ayuu ku haleelay oo kaga daba tegey oo min jinsi xujatin sanaadiqati diinlaawayaasha xujadooda nooceedii oo kalea ah, oo min annasaara nasaarada wadalika kaasina waxa weeye ana zanaadiqata nasaara nasaarada kuwooda diinla'aanta ee mulxidiinta ah yazcumuuna waxay sheegtaan anna aruuxa ruuxda allatii ruuxdaasoo fii ciisa nebi ciise dhexdiisa ku jirtaay hiya iyadu min ruuxi illaahi ilaahay ruuxdiisii inay ka mid tahay min daatillaahi ilaahay daatadiisana inay ka mid tahay ayb bay ka timid ruuxda nabi ciise ku jirta ilaahay ruuxdiisii qayb ka mida waa waidaa goortii araada allahu alla uu doono waa hadalkii zanaadiqada nasaarada weli socda waidaa goortii araada allaahu alla uu doono an yuxdita inuu soo darrisiiyo amran arin inuu shay keeno inuu shay abuuro alla markuu rabo dakhala wuxuu dhex gelayaa fii bacdi khalqihi makhluuqaadkiisa qaar ka miduu dhex gelaya fa markaasuu hadlaya calaa lisaani bacdi khalqihi makhluuqiisa uu abuurtay qaar kamida ayuu carabkooda ku hadlaya fa markaasuu amraya bima shaaa wuxuu doonuu amraya wayanha wuxuu reebayaa camaa shaaa wuxuu doonana addoommada waa ka reebaya wa huwa isaguna allaha waa ruuxun waa ruux haa'ibun oo maqan canil absaari aragyaalka ka maqan lama arki karo ishu ma qaban karto masaladani waxa weeye zanaadiqada nasaarada ileen nebi ciisey doodo ka jirtay moogta nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waa idinka arkayo qur'aanka kariimka ah uurgalkiisa ilaa hooyadii markay uurka ku siday ilaa say ku umushay ilaa korintiisa tafaasiishaasoo dhan buu qur-aanku bixiyey waa la dabagalay intaa keliya lagagama hadhin xataa hooyadii iyo dhalashadeedii iyo yaa koriyey baa la dabagalay maxaa saa loogu mihitmaamka loo saaray lianna ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo xaqiiqadiisa khalqi aad u fara badan oo balaayiin ah ku lumay markaasaa la caddaynaya nimanka la yidhahda marka nasaarada zanaadiqadooda diinla'aanta ilan soo zanaadiqa ma leh zanaadiqada waa kan soo sheegnay waa kuwa diinta isku qarinaya oo munaafiqiin ah soo maynaan soo tilmaamin nasaaraduna sidoo kale kuwa noocaasay leeyihin oo diinta nasaarada iyo kirishtanka sheeganaya laakiin munaafiqiin ah oo diin la'aan ah oo diinta inay fasaadiyaan daraaddeed u dhexgalay oo u sheeganaya kuwaasaa la yidhaahdaa zanaadiqatu nasaara kuwaasi marka waxay qabaan nebi ciise calayhi salaam ruuxda ku jirta nafta ku jirtaay waxay leeyihiin ilaahay ruuxdiisii qayb ka mida makhluuq ma aha laakiin qayb ilaahay ka mida qayb ilaahay ka mida ayaa nebi ciise dhex gashay sidaas daraaddeed ruuxdiisu ilaah bay ahayd jidhkiisuna aadamuu ahaa soo maa jidhkiisu aadamuu ahaa ruuxda ku dhex jirtana qayb ilaahay ka mid ahayd markii jidhkii la dilay ruuxdii ilaahay ahaydee xagga alla ka timid qayb ilaahay ka mid ahayd ilaahay bay aadeen meesheedii bay ku noqotay jidhkiina way ka dhex baxay waa meeshay la yidhahdaan xalla allaahuutu fi nnaasuut yacni makhluuq iyo ilaah baa isdhex galay nebi ciise marka waxa weeye ilaah buu ahaa meeshay ka wadaan waxa weeye ruuxda ku dhex jirtay baa ilaah ahayd oo qayb ilaahay ka midaba ahayd bay leeyihin macnaa ayib intaa keliya mayna ku daysanina zanaadiqadaasi waxay yidhaahdeen alla tabaaraka wa tacaala horta inuu isagu hadlo oo hadal laga maqlo ka soo fulo ma suuroobi karto laakiin markuu rabo inuu hadlo oo addoommadiisa amar siiyo ama wax ka reebo alla wuxuu samayn bay dhaheen makhluuqiisa qaar ka miduu dhex gelayaa markuu dhex gala kadibna makhluuqii buu ka dhex hadlayaa makhluuqii buu ka dhex hadlayaa geed buu ka dhex hadlayaa yani nooluu ka dhex hadlayaa waxa hadlaya waa alle carabka lagu hadlayana makhluuqii baa iskale sidaas daraaddeed baa waxay yidhaahdeen nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii uu meeshii iftiinku uga baxay iyo geedkii iyo markuu tegey ee geedka lagala dhex hadlay inanii ana allahu la yidhi waxay yidhaahdeen geedka allah ku dhex jiray wixii meesha ka hadlaayay allu ah laakiin geedkanuu dhex galay sidaas daraaddeed allah makhluuqiisuu dhexgalaabay keeneen xujada nimankaasi ay keeneen mid la mida buu ku doodi doonaa ninka la yidhahdo jahmnu si uu nimanka ugu jawaabo xujadii baa marka waxay u ekaatay midii zanaadiqada nasaarada intuusan xujada jahmi kuu sheegin iyo siduu nimankaa ugu jawaabay buu imaamku wuxuu soo hormariyey xujadiisu inay u eg tahay zanaadiqatu nasaara xujadoodii oo kaleeto zanaadiqatu nasaara xujadoodu maxay ahayd waata marka saas man ayib adinka fahma waxa waaye mas'alada la yidhaahdo alxuluul alxuluul waa muctaqad horreeyey xuluulkana waxaa la yidhaahdaa inuu ilaahay makhluuqaadkiisa dhex galo xuluulkaa laba a ah marka xuluul muqayad ah iyo xuluul mulaqa loo qaybaa sida ibnu taymiya uu leeyahy caleyh raxmat ullah xuluulka waxa weeye waa madhabka nasaarada iyo ghullaatu raafida iyo sufiyada ghullaadooda qaar ka mida madhab ay qabaan weeyaano nasaaradu waxay yidhaahdeen alla tabaaraka wa tacaala ciisuu dhex galay raafidaduna waxay yidhaahdeen waa hullaadoodii alla tabaaraka wa tacaala nebi wuxuu dhex galay cali bni abi aalib oo qayb ilaah buu ahaa waa qoladuu gubi jiray dhihi jiray adigaaba ilaah war anugu ilaah may addoon ilaahay baan ahay se wax idinka y may ilaah baata war ka noqdo daaye haddii kale waan idin gubi na gub markii la soo xereeyo dabka in lagu daadiyo la rabo ba waxay yidhahdaan haddaaban hubsannayba inaad ilaah tahay hoosee ku ogaate hadda dabka ilahay unbaa wax ku cadaabo adiguna waadna cadaab dabbaad lagu guri rabtaa marka inaad ilaah tahay haddaaban hubsannay dheh maxay ka wadaan bimacnaa ilaaha baa dhex galay nebi wuxuu dhex galay cali bn abi aalib waxaa la mida suufiyada kuwooda xag jirka ah ee qullaadda ah fikir waxaa jira ay qabaan oo la yidhaahdo fikrulfanaa addoonku suu u cibaadaysanayo u cibaadaysanayo u cibaadaysanayo yuu ilaahay ku dhex baabi'i isagii ilahay baaba isku dhex baabi'iba ma kala baxayaan marka marka taa waxaa la yidhahdaa buu yidhi alxuluulu lmuqayad baa la yidhaahdaa yacni makhluuqii qaar ka mida buu ilaahay dhex gelayaabay rumaysan yihiin ayb xuluulka noociisa labaad waa nooca loo yaqaano alxuluulu lmulaq baa la yidhahdaa alxuluulu lmulaqna waxa weeyaan waa fikirkii ay la yimaadeen ibnu carabi fusuus alxikam kitaabkiisa iyo xallaaj iyo nimankii falaasifadii suufiyadu ay la yimaadeen oo ah allah tabaaraka wa tacaala ma aha makhluuqa qaar ka miduu dhex galaye makhluuqaadkoo dhan iyo ilaah waa isku dhex jiraanba alle iyo makhluuqiisu maba kala baxsanaba sidaas daraaddeed addoonku dhinacna waa addoon waana ilaah wama alkalbu ilaa ilaahunaa nimanka yidhi waa eygana aad arkaysaan waa ilaah nagi war eygu see ilaah u noqday ilah baa ku dhex jiray leey oo see ku dhici karta waxay leeyihiin ilaah meel kale ma jiro korna ma jiro meel kasta oo makhluuq joogo ilaahayna waa ku jiraa dhagaxan soo ma jeedi dhagaxan waana dhagax waana ilaah adigu ilaahna waa tahay addoonna waa tahay geedkani waana ilaah waana addoon waxay yidhahdeen marka nasaaradu waxay ku khaldameen nasaarada waxa loo radinayo ku khaldameen waxa weeye meeshii la rabay inay yidhaahdaan ilaahay addoommadiisu kulli isku mid waiswada dhex galeen bay khaas yeeleenoo waxay yidhahdeen ciise unbuu dhex galay war ka daaya ha ku khasisine camimo waxaad tidhahdaan meel walbuu galay qurayshna wixii lagu haystay iyo garab carabta gaaladeedii waxaa lagu haystay bay dhaheen sanam bay caabudeen war sanamkan cibaadada ha ku khaas yeeline hadday makhluuqoo dhan wada caabudi lahaayeen sax bay ahaan lahaayeen oo ay yidhaahdaan meel walba ilaahay baa ku jira oo waa caabudaynaa laakiin khaladka wuxuu ka galay sanam bay ku khaas yeeleenoo halkanaa ilaah ku jira ilaah noqday bay dhaheen takhsiiskaasay ku qaldameen bay dhaheen adiga waxa weeyaan yacni mas'alada la yidhaahdo allah iyo addoommadiisa waa isku dhex jiraan waa fikrada la yidhaahdo alxuluul walitixaad baa la yidhahda ama tan falaasifada suufiyada ee ibnu carabi iyo xallaaj iyo waxaa loo yaqaanaa waxdat lwujuud jirihii oo dhan wixii jiray oo dhan isku mid buu noqday jirihii alle iyo addoommadiisii mid bay wada noqdeen falsafad noocaasa weeyaan midda uu imaamku meeshan ku tilmaamayo ay qabeen zanaadiqatu nasaara falaasifadii hore ayay ka soo guuriyeenoo asal ahaanteeda ka keeneen middaa wey marka miduu tilmaamay uma markaa kadib innahu ninka lajahmi istadraka xujatan min jinsi xujati azanaadiqa min alnasaara wadalika kaasi xujadaasu maxay tahay ana zanaadiqata annasaara yazcumuuna waxay sheeganayaan ana aruuxa allatii ruuxdaasoo fi ciisa ciise dhexdiisa ahaatay hiya iyadu min ruuxi illaahi ilahay ruuxdiisay ka mid ahayd min daat illaahi ilaahay daatadiisay ka mid ama min daati illaah ilaahay daatadiisa xaggiisay ruuxdaasi ka ahaatay ayib intaa keliya ma ahee waidaa araada allaahu markuu alla doono an yuxdita inuu soo darriisiiyo abuuro ama keeno amran un dakhala wuxuu dhex gelayaa bay leeyihiin fii bacdi khalqihi makhluuqiisa qaar ka miduu dhex gelaya fatakallama markaasuu hadlaya calaa lisaani bacdi khalqihi makhluuqaadkiisa qaar ka mid mida carabkoodu ku hadlaya allahba ka dhex hadlayaba makhluuqan aad arkayso saasay leeyihin faya'muru markaasuu amraya alle bimaa shaaa waxuu doono amraya wayanha wuu reebayaa camaa shaaa wuxuu doonana addoommada waa ka reebaya wa huwa isagu marka uu sidaa u hadlayo ruuxun waa ruux oo haa'ibun ka maqan canil absaari indhaha ka maqan bimacnaa lama arko lama maqlo lama dareemo soo maa garan waase jiraa sidaasay falaasifadii ama zanaadiqatu nasaara ay mareen xujadoodii oo kale mid u eg ayuu marka jahmi ku jawaabayaayo nimankii sumaniyadae xujeeyey ee diinta ka saaray yuu ugu jawaabi doonaa waa tan soo socoto marka insha allahu tacaala muqadimadaasuu hordhigay imaamku markaasuu wuxuu keenayaa xujadiisii faاstadraka aljahmu xujatan mila hadihi اlxuja faqaala lisumaniyi halkaasuu marka xujadii iyo u jawaabay iyo wuxuu soo helay muddo markuu maqnaa oo ka shakisnaa ilaahay jiritaankiisa ayuu la shiryiibin marka darsigeenna soo socda insha allah tacala hada wabillahi towfiiq wsali allah wslm wbaarak cala nabiyina maxamed wala ali w saxbi slm